bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaء wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى alih وصaxbihi أجmaciin ama bacd cashirkani waa kii afartanaad ee ka mid ah min riyaad الصaalixiin min kalaami sayid اlmursaliin waxaynu ku soo jiray baabu fadli dacafati اlmuslimiina wاlfuqaraءi wاlkhaamiliin baynu ku soo jiray dadka muslimiinta taagta daran xagga adduunyada ama saboolka fuqarada iyo dadka qarsoon ee magacoodu uusan muuqanin fadliga ay leeyihiin fi shariica baa soo socday waxaa inoo dambeeyey xadiidkii abi hurayra radi allahu tacaala canhu qumtu calaa baabi اljanna mise xadiidka usaama u ahaa xadiidka usaama وcan abi hurayrata radi allahu tacaala canhu can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaal lam yatakalam kuma hadlin fi lmahdi dharabta iyo dhabta dumarka ilaa alaaatun saddex mooyeen ciisa bnu maryama nebiyullaahi ciise ina maryamo ahaa wa saaxibu jurayjin iyo jurayj saaxiibkii wiilka yaraa jurayj u markhaati kacay wa kaana jurayjun rajulan caabida jurayj wuxuu ahaa nin caabid ah oo ilaahay caabuda fatakhada wuxuu samaystay sawmacatan buulsuufiyad buu samaystay meel uu ku khalwayo ilaahay ku caabudo sawmacadu waa guriga la tuurdhubo ama miiqa loo yeelay sida mudullaha koo loo dhuubo ama sisinta marka la alkuudee la duubo ay madaxa fiiqan yeelataa sawmacada la yidhaahdaa min samactu shaya idaa daqaqtahu wax af dhuuban le aad ka dhigto baar dhuuban le ayaa sawmacada la yidhahdaa marka guryay dhisan jireen oo intay dhooba wax ka sameeyaan bay yay qaybta kore madaxa dhuuban u yeeli jireen saysa biyihii roobka u gelin oo biyihii oga kala dareeraan fatakhada wuxuu samaystay sawmacatan dayr buu samaystay dayrna waa le sawmacana waa le buulsufiyad fa kaana fiiha waa ku jiray oo iyadaasu dhexdeeda ku cibaadaysan jiray fa aatatu waxaa u timid maalmaha ka mida ah ummu hooyadiibaa u timid wahuwa yusalli asagoo tukanaya faqaalad waxay tidhi yaa jurayju jurayjow inay marka aragtoy soo salaantay rabtay aragto wejigiisa meeshaasuu ku jiraa oo buul dheer buu intuu dhistay guri ood ayuu korka ku jiraa ma soo dego binaadan ooma soo dego wax usoo fulana ma jiro isagu markuu damco inuu dhulka hoose yimaado oo dan ka qabato xaig buu kusoo degaa xaig buu soo tuura xaigaasuu kusoo degay hadhowna xaig buu meesha ku fuulaya meel laga galo iyo meel laga soo fulo midna malah jaranjaran ma laha halkaasuu binaadam kaga xidhxidhan yahay faqaala waxay tihi yaa jurayj faqaala wuxuu idhi rabbi rabbigayow isagoo salaaddii ku jira ummi hooyada miyaan ajiibaa wa salaatii iyo salaadaydii ma hooyan mi salaaddii baan allo wataa naftiisii buu la tashaday oo haddii hadalku xaaraan ka ahaa wey waxaase dhici karta hadalku u bannaanaa salaadda dhexdeeda lagu hadlo oo marka uu yahay lisaanu maqaalin uu yahay lisaanu xaalin yaa dhici karta maxaa yeelay hadalku waa bannaanaa muslimiinta xataa waa u bannaanaa fii sadri اlislaam intaan la xarimin oo quumu lilahi qaanitiin ay soo degeen waad garanaysaan faaqbal calaa salaati salaadiisii buu iska watay fansarafat hooyadii way iska gadoonto waa laabatay markuu la hadli waaye falamma kaana min alhadi berrita markii la gaadhay atatu way u timi mar labaad wahuwa yusalli asagoo salaad ku jira haddii xilligaas ninkuu meeshaasu ku xidhan yahay marka salaad iyo khayrunbuu ku jiraya mar uu kashaladan yahay ma uu jiro faqaala waxay tihi yaa jurayj way u dhawaaqday faqaala wuxuu uhi ay rabbi rabbiga ummii wa salaatii salaadaydii hooyada keen aqbalaa oon qaabilaa faaqbala calaa salaatii buu iska watay falama kaana min alqad berri haddana markii la gaadho hooyadu waaba sabir badan tahayba atatu mar labaadsaddexaad bay u timid wahuwa yusalli isagoo tukanaya faqaalat yaa jurayju faqaala ay rabbi ay rabbi ummii wa salaatii salaadaydii iyo hooyaday keen doortaa faaqbala calaa salaatii salaadiisii buu iska qaabiloo sii watay xadiidka cimraan ibn xuseen isagoo baabka ku yimid waxaa ku yimid inay saddex jeer u timid saddex jeerna ay yaa jurayj tiri mar walbana ay saddex goor ku celinaysa saddex goor bay ku celisay yaa jurayj sheeb yaa jurayj saddex jeer bay ku celisay oo markaa uusan u jawaabaynin faqaala waxay markii dambe intay cadhootay allahuma laa tumitu allow hadilin jurayj wayba u naxariisataade xataa yandura oo ishiisu ay qabato ilaa wujuuhi lmuumisa kuwa dhilaysta wejiyaalkooda dumarka dhilaystae xunxun wejigooda ila uu arko ishiisu qabato ilaahu ha dilin bay yeelay anigu hooyadii ah inuu ii soo baxo wejigaygu uu qabto indhahaanagu is arkaan waa diidaye fatadaakara banuu israa'iil reer banuu ayaa waxay ku sheekaysteenay isweyddiiyeen jurayjan wa cibaadata jurayji cibaadadiisi ku sheekaysteen yacnii caan buu noqday inuu meesha ku jiro banaadan uusan dheehaynin oo ciduu la hadli jirin oo uun salaada uu wadaa lagu sheekaysta warkiisii iyo magaciisii baa baahay oo ummaddii reer banu oo bacda nebiyllaahi ciisa weeye xaaladdu ayaa gaadhay wa kaanat imra'atun bagiyun waxaa jirtay haweenay dhilaysato marka aan wanaagsanayn yutamaalu lagu halqabsado bixusna ay bijamaaliha quruxdeeda iyo wanaageeda xagga quruxda iyo wuxuu rabbisiiye suuradeeda ayaa lagu sheekaysan jiro magac bixisay bay ahayd waana xumayd xagga kale faqaalad waxay jira kurtii qolyihii aad u nanaadinaya jurayj ee magaciisa wadee ka sheekaynayay waxay ku tidhi in shitum haddaad doontaan la aftinannahu waan fidnaynayoo diintan ka fidnaynaya waad taqaanaanoo islaam baxsan baan quruxsan la yaqaanee ninka aan isu waa ka farxalalaya waxay yidhaahdeen waad noo yeel waay yidhahdeen sidaa yeel dad noo samayn karto noo samee waliba wax riwaayad qaad tilmaamayaan shayaaiin iyo fasaqiy iyo wadaaddo kaloo asagoo ku kacsanaba hawshaasi taageeray inay samayso fatacaradat lahu way u bambaxdo hawshii u bandhigtay oo buulkiisa bay aad riwaayad qaad waxay tilmaamayaan intay iska haweenay ari jir ah oy ai riyaa soo raacday oy hoostiisa ku xaaraysatay oy maalmo ku dul wareegaysa se marka wadaadka uga farxalato falam yaltafit ilayha muusan eegin xaggeedama milcsaninba ninka hooyadii eegi waaya islaam kale ku leexanay falam yaltafit ilayha muusan milcsan maba damimaminba xataa inuu wax ka day iska daaye ma bini aadamba mise waa bahal muusan qooraansaninba markay aragtay marka ballna way soo qaata oo rag bay sharad la soo gashay xaasidiin iyo fasaiya fajaraah jurajna way loodin weyday faaatat raaciyan mid adhijiroo adhi raacay u tagtay kaana ya'wi ku soo dheelman jiray ilaa sawmacatihi buulka iyo dayrka jurayj buu marka habeenka markuu gabalku dhaco buulka hoostiisu adhiga ku xaraysan jiray oo wehel buu ka dhigan jiray wadaadka meesha saaran dusha saaran ah faamkanathu min nafsiha nafteeda bay u dhiibtay oo ninkaasay isu dhiibtoo ka zinaysatay fa fawaqac calayha waa ku dhacay faxamalad waa uuraysato uur bay qaaday falammaa waladad markay dhashay qaalad waxay tidhi huwa min jurayjin wiilkaad arkaysaan jurayj buu ka ahaado isagaa dhalay fa aatowhu qolihii tulkiha iyo boqorkii iyo dadkii meesha deganaabaa u yimid jurayj fastanzaluuhu soo deg bay dheheen ka soo deg meesha ilan looma fuuli karo riwaayaadka xadiku waxay tilmaamaya inay inta hoos yimaadeen bay u dhawaaqeen yaa jurayj jurayjow soo deg waan baan kuu baahanna hawl baa jirta dembi aad gashay baa jira soo deg dhagjala qomuusin oo mana soo degin mana soo eegin fastanzaluuhu markii uu ka diiday inuu la hadlo soona degi waayey yay weerar ku qaadeen buulkiisi dubbayaalay watee gonfi iyo budh bay kala daaleen gurig bay duminayaan faas bay u qaateen wahadamuu sawmacatahu buulkiisabay dumiyeen markuu arkay in buulkii la duminayo yuxur maxaa idinku dhacay waxay dheen waad sinaysatay ilmaha dhashay meesha jooga khaa'in baa tahay muraa istus annagaad iskaga zaahida haweenkana waad ka farxanlaysaa soo deg warkaasay ku ahrima waanantii war soo deg soo degi maayo marka bur ku bilaabeen iyo gunfi iyo dubbay ku bilaabeen guri gurigoo suu dumay markuu arkay xadhiggii buu qabsaday wuu soo degay aigiibuu isku soo laalaadishay dhulkuu yimid markuu dhulku yimid baa marka loo gacan qaaday wa jacaluu waxay gudogaleen yadribuuna inay garaacayaan faqaala wuxuu uhi maa shanukum maxaad leedii maxaa idi hel maxaad ii dilaysaan qaaluu waxay dhaheen zanayta bi haadihi اlbaqiid midanaad ka zinaysatay dheheen middaan dhilaysataa ayaad ka zinaysatay fawaladad minka ilmayna kaa dhasho uur bay kuu qaadadaa ilmaha iska leh faqaala wuxuu uhi ayna asabiy ilmahay dhashaad sheegaysaan aw itusa fajaauu bihi ilmihii bay keeneen oy la yimaadeen faqaala wuxuu yidhi dacuunii iga tago ii kaasi bulusha iga daaya ii miiriya niman yahow xataa usalli ilaa aan tukado fasallaa waa tukaday rakcatayni riwaaya xadiidka uu leey laba ragcadood buu tukaday wa dacaa riwaaya kale xadiidka uu leeyo ilaahay buuna baryey ragcatayn buu tukaday ilaahayna waa baryey falama insarafa markuu salaaddii ka baxuu dhammaystay ata sabiya ilmihii yaraa buu u tegey faacana fii banihi beerka ayuu ka gujiyo meesha bogu farta kaga riixay waa gujiyo wa wuxuuna yidhi yaa ulaam ilmow man abuuka aabbaha waa kuma yaa ku dhalay wey war ilmahaadani yaa ku dhalay kuma aabbaha ah aabbaha waa kuma qaala wuxuu idhi fulaan arraaci ninkii adhi jirkaasoo garan maysi ninkii baa i dhalay ee dariskaad ahaydeena gurigaada hoostiisa ku xariisan jiray xaynta faaqbaluu calaa jurayjin jurayj bay ku soo rogmadeen reerkii iyo tolkii iyo wixii nimanka daay budhka la dhacay dilahayay isku soo majireen yuqabbiluna iyagoo dhunkanaya wayatamasaxuuna bihi ismarmarinhaya oo barakaysanaya wa qaaluu waxayna yidhaahdeen nabnii laka sawmacataka buulkaadi baannu kuu dhisaynaa min dahabin dhooba iyo dhiiqu ahaaye dahab baannu kaaga dhisayna raalli ahow nacafi qaala wuxuu i laa iga dhigi maysaan dahab iyo fide aciiduha igu celiya buulkayga min tiinin dhoobo dhoobo iga dhiga kamaa kaana siday ahayd soomacadii igu celiya wax kale ma doonayo alimaam albukhaari marka wuxuu u baabaystay qaybta markuu xadiidka asagoo maqsad intuu ku keenay fii bacdi alabwaab man hadama xaa'iطan banaa milahu buu ihi man hadama xaa'iطan ninkii derbi dumiya banaa milahu halkaasoo ujeedaa yani waxa waajib ku ah waxaa wey waa inaad asaga kole ku soo celiso inaad ka wanaajiso waa fadli iyo ixsaan weeye ama cadligu waa inaad sidiisa ka dhigto fafacaluu sidaybay yeeleenoo buulkii sidiisii ay ugu celiyeenoo xadhiggii dheerana waa ooga sudheen taasi marka waa jurayj saaxiibkiisii wey ama ciisa bnu maryam haddii qur-aankaad ku marteenad ku garanaysaan kii saddexaad wa bayna sabiyun xilligo ilmo yar yardacu nuugaya min ummi hooyadu uu naaskeeda jaqaya famara rajulu ninbaa maray raakibun gaadiid saaran baa soo maray wiilkii iyo hooyadii riwaayo kale famara faarisun mutakabiru nin faras saaran oo kibir bastiila ah ayaa meesha maray calaa daabbatin daabba saaran faarihatin baxsan minfaruha faraahatan wa faraahiyatan waa shaygu markuu baxsan yahay xaadiqa yahay ayaa faariha la yidhahda qur way ku yimid xaamiimyada iyo washaaratin shani xasanatin wanaagsan shaaradu waa hayada shaaradu waa hay-ada iyo qaabka iyo u labisan ama bilicdu iyo ay kaaga muuqato iyo naacawdu ayaa la yidhahdaa calaa daabbatin buu saaran yaha faarihatin ay xaadatin wanashitatin iyo washaaratin calaamadii astaan ay ka muuqato xasanatin wanaagsan faqaalat ummuhu wiilkii naaska nuuga hooyadii waxay tidhi allahumma ajcal bnii mila haada ilaahu wiilkaygi nuuga hayo ninkanoo kale iiga dhig hooyahada waa iska qalbi wanaagsantao ilmaheedu inuu barmooso magac yeesho wanaagsanaado ay doonaysaa adduunka marka la eegana de daahirkii muuqaalkaasay baniaad wax ku qiimeeyaan aadam waa inaku garaadla la yidhaahdaa fataraka adya ilmihii naaska dhaayay naaskiibaba ka boodayba wa aqbala ilayhi ninkiibu isku majire faraska saaraaye kibirka la nafbaxaye ee quruxsanaaye shaan uu ka muuqday fa nadar ilayhi waa fiiriyey faqaala wuxuu hi allahuma laa tajcalnii milahu ilaahay asagoo kale ha iga dhigin balay ha ku dhacdo islaanta way yaabtaad uma aqbala wuxuu isku majiray markuu intaa tuuray calaa adyi naaskiisiibu iskaga laabtay naaska hooyadiibuu ku laabtay fajacala afku intuu naas ka qaado ninkii fiiriyey yuu ilaah karo gala iga dhig balaayo qabaha kadibna naaskiisba iskaga laabtay faka'nnii wuxuu hi abu hurayr waxaad mooddaa anduru ilaa rasuulilah rasuulka ilah inaan haddaba eegayo isha ku hayo wahwa yaxkii asagoo ka qisoonaya yaxkii asagoo jilaya ama matalaya suubanuhu irtidaacahu ilmaha yarka ah nuugmadiisa uu nuugmaya naaska hooyadii nabigu muxuu ku jilayaa biasbacihi asabaabati fartiisa farmurugsatada ah fii fiihi afkiisa barakaysan buu nabiga gelinayey marka fartow nabiga afkiisaa u gelinaya wuxuuna tilmaamao jelayaa ilmaha yarkaasuu naaskooyada u nuugay fajacala subanu wuxuu gudagalayaa musa inuu fartiisa nuugayo siduu ugu cadeeyo ilmuhu ilmo aad u yar oo naaskiiba aan ka maarmin laakiin ilaahay baa ka hadliiyey qaala wuxuu idhi suubanuhu wamaruu bijaariyatin bay haddana soo mareen gabadhii addoonay soo mareen wahum yadribuuna ayagoo garaacahaya tolkeed baa garaacaya riwaayo kale in la dilay oo meydkeeda ay jiidahayeen bay tilmaamaysa meydkeedii bay jiidayeenoo marka dhagax baa lagu dhufanaya ul baa lagu dhufanaya qashin baa lagu tuuraya waana caayayaan aflagaadaynaya iyadoo meydoo jiidayaan wayaquulna ay leeyihiin zanayti waad zanaysatay saraqti waxbaad xaday bay leeyihiin marka ay jiidayaan ay ayadoon markaa nool sida ka muuqata hadda waa riwaayadu waa inay nooshahay wahiya taqul ayadna ay leedahay xasbiya allah wa nicma alwakiil ilaahay baa igu filan oo axad walba waxa lagu sheegay beenta igaga filan axad la tala saartana asaga ugu qiim badan ugu wanaagsan allah faqaalad ummu hooyadii waxay jiri wiilkii odaygii iska takooray haddana waxay rabtaa inay tan ka takoorto iyadu allahuma laa tajcalibnii wiilkayga ha ka yeli milahaa tan oo kale midda lagu hayo waad danaysato oo waxbaad xaday leeyahay ee la dilayo ilaahu wiilkayga ka dhigin fataraka wuxuu ka tegay haddana alridaaca nugmadii buu joojiyey wiilka wanadara ilayha gabadhii addoontii la garaacayay la caayahayay buu eegay faqaala wuxuu idhi allahuma ajcalnii milaha ilaahu iyadoo kale iga dhig meesha wacdaraaba ka taaganhati wixii bini aadan waa diiday wixii la wuxuu idhi allahu iga dhig markaa de waa fa hunaalika markay hawshu halkaa marayso taraajaca alxadiia hadalkii bay kala jiiteen waa doodeen wey isagii hooyadii maamadu marka hore waay waa uun ilaahay baa ka hadliyey nin doodyaar mana gaadhan hadale bal faraas kaga qaad markuu ninka horanayo ilaahu asagoo kale ha iga dhigi tii dambena u yidhi allow iyadoo kale iga dhig maamadii doodba isu diyaargardo bal ninkan la xaajoobt waaba nin xaajoon haye way la xaajoota taraajaca waa isdhaafsadeen waa isku cesheen wey alxadiia sheekadii qisadii faqaala waxay tiri hooyadii markay doodii bay bilowday مر rajulu xasanu اlhay-ati waxaayna soo maray wiilyahow nin hay-ad wanaagsan shani wanaagsan labis quruxsan ilqabateen leh waa ku sidee faqultu waxaan idhi allaahuma ajcal ibnii wiilkayga ka yeel milahu ilaahu wiilkii asagoo kale iga dhig baan idhi anagoo de wanaag kula doonaya faqultu waxaad iigu jawaabtay allaahuma laa tajcal lii milahu allow asagoo kale ha dhigin wamaruu bihadii اlam addoontan bay nala soo mareen wahum yadribuun ayagoo garaacaya oo dhibaya wayaquuluuna ay leeyihiin zanaytii wasariti zanayti waad zinaysatay sarakti waad xadday faqultu waxaa idhi anoo kuu ducaynaya allahuma laa tajcal ibnii milaha iyadoo allah wiilkayga ka dhigin faqultu waxaad iigu jawaabtay allahuma ajcalnii milaha allow iyadoo kale iga dhig maxaad rabtaa wiilyo sead qaala wuxuu idhi saa miyaa hooyoy inna daalika arajula war aan ku siiyuu idhi ninkii asagahaad igu shabbahaysay allow asagoo kale ka dhiga aad lahayd kaana jabbaaran nin ummadda dirqiyoo daalimu ahaa wa fii riwaaya kaana kaafira gaal buu ahaa buu ninkaad leeda alla wiilkayoo kalaga dhig ina dalika arajula kaana jabbaara ay taaquutan nin kibir badanoo mutakabbira ayuu anagii soo marray faarisun mutakabir riwaayaddii ahayd nin kibir baxa haya ummaddana dulma xaqa ilaahayna ku tunta aadamana dulmiyuu ahaa faqultu waxaan idhi markaan waan ka ducaystayo allahumma laa tajcalnii milahu ilaahu asagoo kale hayga yeelin baan idhi wainna haadihi yaquulu midantada ay leeyihiin midantawaxay leeyihiin zanayti waa zinaysay lam tasni maysan zinaysan wa saraqti waxbaad xaday leeyihiin walam tasriq wax maysan xadin faqultu waxaan idhi waan ducaysto allahuma ajcal lii milaha annagu aan ducaysto waxaan idhi ilaahu iyadoo kale iga dhig maxaa yeele wuxuu u jeedaa in aanan zinana ku dhicin tuugana aanan ku dhicin xumaanna aanan ku dhicin wixii igu soo korree dhibana ilaahay subxaana wa tacala aan cuskado oo dikrigaas wanaagsan xasbiya laba nicma alwakiil aan ka dhigto af iyo adin iyo aqdaamasho aan ka dhigto muttafaqun caleyh waa laisku waafaqay almumisaat bidammi almimi اluula miinka horoo la godo waskaani lwaawi wowgana la reebo kasr miim aaniya miinka labaadna la hoos dhigo wabisiin muhmala siin aan dhibici lahayna la ahriyo wahuna zawaani oo dumarka dhilaysta weeye ee zunaada ah wlmuumisatu oo mufradka muumisaadka ana azaaniyatu weeye wa qowlu u yidhi suubanuhu daabatun faarihana bilfaai ay xaadiqatun nafiisa xaadiqatun xeel dheer oo fariid ah badan xagga suuqiya saylada haddii la geeyana wshaaratuna bishiin mucjama la ahriyo watakfiif zada la fududeeyo wa hiya aljamaal wey shaaradu waa quruxda aلظaahiru ee muuqata fi lhayati muuqaalka iyo walmalbas dharxeeshada ka muuqata qaabka hubka loo qaatay ruuxu labisto iyo hubqabateenka wey dariska qaabka loo qaata wey oo quruxsan wamacnaa taraajaca xadiiثana waxaa laga wadaa ay xadaثat aلsabiya waxadaثaha maamadii ama hooyadii baa ilmaha la hadasho la garanto waa xaajo qaata asna waa u jawaabayay wallaahu aclam qisada jurayj marka la soo gabay axaadiis dhowraa ah ku yimid xadiidkii xawshab kii cimraan ibni xuseyn kii ibni cabaas kii abi hurayra jamaca min asaxaaba ayaa xadiidka laga wariyaa qisadiisu khulaasadu waxaa weye jurayj wuxuu ahaa markiisu hore nin taajira ah oo ganacsaduu ahaa ganacsigii ayuu marna ku khasaaray marna ku faa'iiday waa khasaara waa faa'iidaa kacaakuf iyo gebidhac buu ka bixi waaye markaasuu tijaaro adduunya waxba tari iska badaayo mid aakhara aad wuxuuli waxaan bilaabayaa tijaaro aan lagu khasaaraynin xoolihii adduunkao dhan buu ka saahiday wixiisoo dhan buu xaraajtay buul buu ka dhistay meel cidda ah dhan buu ka baxay hayjad cidluu buulkaa ka dhistay dhoobuu ka dhisay wuu soo waday soo waday markuu masaajidka hore la ayuu madaxeeda karo dhuubay meelaan binaada fuuli karin buu geystay halkaas buu xadhig sallaan ka samaystay xaabadiisu soo kurtaa biisu dhaansadaa halkaa kuruu la tagaa wixiisuu qabsadaa ee salaadiisa markuu baahdana xadigaas ku soo dagaa hawshaasuu muddo ku jiray ibn cabaas wuxuu tilmaamay asagoo isagoo jiru cibaadada bilaabay abaaan sanona ku jiray buu buulkaa soomacada markuu marayo ayaa hooyadii u imaanaysaa hooyadii haweenay caabidada oo caalimada oo asaga ka aqoon badanayd bay ahayd la sheegay inay caalimad caabidto saa ka anqoban waxaa ku tusaya say wax u miisaantay say u miisaantay oo markay habaaraysa maxay tidhi ilaahu hajilin bay tihi ilaa uu arko dumarka xunxun ee sinaysta wejigooda maysan dhihin ilaa uu sinaysto saada riwaayadii bukhaari iyo lafdiga muslim waxaa ku yimid walow dacad an yuftana la hadday ku habaari lahayd in la fitneeyo oo uu zina ku dhaco oo diinkaba uu ka baxo wuu fidnoobi lahaa way miisaantay maxay ku miisaantay hooyadii buu diiday in uu wejigeeda arko wاljazaau min jinsi اlcamal bay tiro hee haddaad indhahayga indhahaada u diidday wejigayga inay qabtaan indhahadu ha arkeen bay tidhi haweenaan kuu bannaanan inaad wajigooda aragto zawaani ah ma dhihin aad zinaysa ma dhihin islaal caabidoo khayr badan bay ahayd markay muddo joogtay u soo xiisi wiilkeeda inay aragto hoos bay soo istaagi jirtay jurayjo kor bay u fidhin jirtay nabigu tilmaamo way saas in loo badhaamiya mooyaan lama arkay meeshu wuu fog sidii tukiyu meel xu jooga aadan gaari karin maamadu markatay hoos soo istaagtay u dhawaaqi jirtay daaqadda intuu soo istaago hooyadii la hadli muddo u sheekayn jirtay kadib bay ka noqon jirtay xataa intuu xadhigga u tuuro ma soo dalwiyo oo kor ma keeno ila mashquuliyo ka yaabaya intii marka ay ku indha kuulinaysay imaamadu inay aragto wiilkay dhashay wejigeed ay doonaysay buu diiday haddana way sabirto waxay soo noqotay saddex maalmood oo kala duwan saddex jeerna mar buu u dhawaaqaysay ummi wa salaatii buu ku hayay ummi wa salaatii salaaddan waa salaad sunne ma ahayn salaad waajib ah walidaalika xadiis dacfi ku jiro xadiidka xawshaba waxaa ku yimid hadduu jurayj faqiih noqon lahaa caalim wuxuu ogaan lahaa hooyadii inuu ajiibo hoo yidhaahdo hooyo soo dhoweey inay ka fiican tahay salaaduu sii wadanayo xadiidka dacfi baa ku jira laakiin culummadu aad bay u sheeg sheegaan hadduu faqiih yahay oo caalim yahay wuxuu garan lahaa salaad inaad sii wadatood ku dhagatiiriso iyo inaad hooyadaa qancisood la hadasho waxaa khayr badan oo waajib ah inaad hooyadan la hadasho maxay hooyada in birigeedu waa waajib in caasi lagu noqdona waa kabiira min alkabaa'ir in hooyada la ajbana waa waajib salaada sun in la sii watona waa sunno salaadda intuu gooyo in hooyada uu la hadlay ahayd calaa ra'yi bacd alculamaana waxaa weeye adoo salaadda sunnada ku jirada hooye ajiibi kartaaba salaaduna ma buraysayba qabaan wadaadaha qaarkood muslimiinta ka mida ah. lann waxay dh maay waaba dikriba waa dikri weeye mana ku jubaysa salaada halkaas iyagu mareenba niman baa halkaa maraya aduu say noqoto in salaadda intuu joojiyo uu hooyo qanciyo oo u ixsaan falay ahaydoo birigeedii xaqeeda iska ilaaliyo ayadu laakiin maysan ka aarsanee wax yaroo yar xanuujina ayay ku dhufatay waxaa kaloo marka qisadiisu intaasay ahayd markii uu caan baxay oo magiciisi meel walba gaadhay bay qolyahan u tashadeen gabadha aafadan eh, samaysay ee wadaadka sharadka ku soo qaadatay boqorkii magaalada iyo dalka haystay inuu dhalay baa la sheegaa boqorku kama warqaban gabadhiisu inay xun tahay laakiin naag xun bay ahayd oo aad iyo aad u quruxsan rag badan fitnaysay weliba lacag baa loo ballanqaado waxaa ladaad ninkaa ka farxalato xoolaan ku siinaynaa ood kaar ka soo gubto ayaga sharcigoodu diintoodun waxay dhigays xilligaa ayada ruuxi sinaysta waa la dili jiray xad kala wax kala ma hadday haweeney ku sheegato inta ilmahan asagaa iga dhalay oo diidda laga aqbali maayo waa lagugu dilaayaa zina hadday kugu cadaato ama muxsan noqo ama khayru muxsan noqo waa dil juruuj marka hadda in la dila rabay islaam baa ku makhraati kacday oo tiri wiilka adaa dhalay ilaahay baa badbaadiyey waman yattaqi illah yajcal lahu makhrajan baa allooga dhigay waxaa la sheegaa oo kale in hooyadii xataa markay ogaatay in juraaj la haysto uu imtixaanan yahay ilaahay barowxat ilaahayow haddaad juraaj maanta u imtixaantay habaarka anaanu habaaray ilahu kurbada ka fayd bay jiri ilahu kurbada ka fayd ducadiisii iyo hooyadii ducadeedii iskaashaday ilaahay baa marka ilmihii ka hadliyey oo ku badbaadiyey khulaasadu marka xasrigaa hore lam yatakalam fi اlmahdi ila aaaa waxaa loo badan yahay inuu yahay ikhtisaaru ruwaad xadiidka ibn cabaas waxaa ku yimi lam yatakallam fi lmahdi ila arbaca aafar may wax kale kuma hadlinba yaa xadiidka ibn cabaas ku yimid afar ay saddexda hadda la sheegay ay qaybo ka mid aysa ku jirin buu ku sheegay xadidka ibn cabaas halkana saddex baa lagu sheegay axaadiidkii aad soo marteenna waad garanaysaan isaguna qisatu asxaabi اlkhduud ilmahaasna inuu hadlo hooyoy isbiri naartana gal fainaki cala alxaq waa inaga soo maray marka shaahidu nabiyllaahi yuusuf iyo saaxiibu jurayj iyo nabiyulaahi ciisa iyo ibnu maashitati binti fircawn iyo saaxiibat اlkhduud imisaynu maraynaa lix weeye saddex hadda ma haysaan saaxiibu jurayj nabiyulaahi ciisa iyo wiilkan wiilkan ad arkaysaan allahuma laa tajcalnii milahu allahuma ajcalnii milaha ku haya saddex soo ma aha saddexda waxaad ku dartaan saaxibat اlkhduud afar shaahidii nabilaahi yuusuf shan gabadhii iyadoo u shanlaynaysa fircoon gabadhiisii markuu shanladu ka dhacday bismi illaahi tidhi ee la imtixaanay soo garan maysaan wiilkeedina waa kii hadlay hoya sabir garli naartana wadageli yidhi lixdaa boon yaa nabiga ka sugan lixdaas weliba haahidu saaxiibu yuusuf eh, ama shaahidu yuusuf khilaaf baa ku jira laakiin shanta kale iyadu axaadiisteedu way sugan tahay waxay wadaadda qaarku ku todobeeyaan nabiyullaahi yaxya suuratu maryamana way tilmaantay marka yaxya inuu asaguna ku hadlay filmahdi iyo haddii lagu daro shaahidu yuusufna la saxiixiyo toddobay noqonayaan xasrigaani marka laba macnay wadaadduhu kaga jawaabeen waxay yidhaahdaan ama waa ikhtisaar ruwaadu kolba nin walba intuu xifdiyey ayuu abtay oo ibn cabaas wuxuu xifday lam yatakallam fi lmahdi ila arbacatun abu hurr wuxuu qabtay lam yatakalam ila alaaatun xasriguna marka waa min baabi ikhtisaar ruwaad ma aha xaqiiqi wadadan waxay meey waa maxay waa kolba nabiga intii loo sheegay wacallamaka maa lam takun taclam wa kaana fadlay calayka cadiima weeye nabi maxamed kolba intii loo sheegay ummadda u sheegayey ikhtisaarkaasaana ila saxaan oo ila roon marka inahaas ah ku jira waxaa markaxdi ku jira fawaaiddiisa ka midoo aad iyo aad meesha u yaalla <clears throat> birulwaalidayn qiimuhu uu leeyahay birulwaalidayn wanaagula hooyada xaqeed intuu dhan yahay in iska ilaaliyo inaan lagu xadgudbin waxaa kaloo ku jira inaan lagu kadsoomin daahirkii madaahirtii muuqaalada guud ee hoos iyo kurgal loo baahan yahay miisaankanu uu yahay ruuxa camalkiisa saalixa ah iyo wanaaggiisa qiimuhu yahay mooyaane muuqaal iyo midna ma abato midna wa laguma iimayo waxaa kaloo ku jira hadday arrimo istacaarudaan isyimaadaan iska hor yimaadaanoo laisu waayo hadduu cibaadadu ay ashyaadu wakhti leeyihiinna midka wakhtigiisu baxaya la hormarinayaa haddii wakhtigu muwasac yahayna waxaa loo kala hormarin falaham uma alaham midba midku ka daran yahay baa la hormarin salaaddii jurayj iyo ijaabadii hooyadii baa isqabatay hooyadii la hormariyaa laazim ahayd ku khaldamay waxaa kaloo ku jira meesha isma laazimaan cibaadada iyo cilmigu cibaadada badan iyo cilmigu isma laazimaan adoo cilmi yar yaad caabud noqon kartaa adoo caalima bay cibaadada kugu yaraan kartaa marka waxaa weeye labada waa tawfiiq min allahi subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo ku jira dadka saalixiinta markay ku dhacaan kurbooyin ilaahayna baryaan inta badan rabbi waa ka aqbala ijaaba degdega sida jurayjba loo badbaadiyey mararka qaarkoodna dib baa loo dhigaa limaslaxati ilaahi subxaana wa tacala addoonku uu ogyahay oo uga khayr badan hadda in la siiyo wuxuu doonayay qaab badan loo abalaa dacwada loo aqbalaa waxaa kaloo ku jira inay sunnatoy wanaagsan tahay xilligay kurba kugu timaado in salaadda lagu cararo jurayj waa arkayseen ragcatayn buu tukaday kadib ilaahay uu baryey waxaa kaloo ku jira inuu weyse qaatay xadiidka riwaayadkiisa oo weysadu aysan ahayn min khasaa'is ummati muxamadin calayhi salaatu wasalaam waxa goonidan uga ah weeye gurada iyo taxjiilka xubno garaanta iyo iftaanka nuurka ayaa ummadda islaamka gooni ku ah ama weysadu min sharaaci qablina bay ku jirtay idan inahaas baa xadiidka macaanidiisa ku jira waxaa marka meesha imaamku u keensaday xadiidka u keensaday baabkii hadda aynu soo maraynay ahaa yuu ku khatimo waa maxay addoontii miskiintaydee la dulaysanayey ee la quudhsanayey qiimahay cinda allaahi ku lahayd meesha ka muuqday ilmaha yarkana uu yidhi ilaahu iyadoo kale iga dhig baa ku jira waxaa kaloo ku jira ibaatu karaamaat اlwliya wahdila jurayj wuxuu ahaa weli la yidhaahdo caabid saalixa ah, oon la nabi buu ahaa oo sida ka muuqata bukhaari wuxuu qaba asagu inuu nabi yahay saa darteed wuxuu xadiikiisa ku keenay axaadiiث اlأmbiya buu ku keenay waana ishaaro iyo baaqiduu kuu baqaya bukhaari inuu aaminsan yahay inuu yahay nabi hadduu marka nebi yahay low kaana jurayju caaliman xadiidkan munkar buu noqonaya meesha waa ka baxaaya asal ahaanna maba asixinba laakiin waa carabka fuqada waa iskaga badan yahay min xadiii xawshab alfihri dacfi baana ku jira cinda akar اlculamaa wax saxiixin hataa ma arag ama taxsiiniya cataa marka inahaas xadiidka ku jira baabu mulaaطafaة اlyatiimi wاlbanaati wasaa'ir الضacafati wاlmasaakiin wاlmunkasiriina wاlإxsaani ilayhim wالshafaqati calayhim wالtawaduci macahum wakhafd اljanaaxi lahum baab dheer buu imaamku guntay mulaaطafaة اlyatiim agoonka intaana ka tegin intaana ka tegin faa'iida muhim jiddan oo fuqada ku tagal iyo xadiidka ku jira waxaa ku jira yidhahdaa wadaadaha qaar maalikiyadu oo annaga shaaficida noo daran mararka qaarku waxay leeyihiin imaam shaafici waxaa laga wariyaa iyo ibnmaajusuun bdimajusn ninka loodhan jiray faqiiha madaniga aad garanaysaan y waxaa laga wariyaa inay qabeen inay qabeen gabadhaada bintu zinaha ah. gabadha adugu aad meher la'aanta ku dhashay ee zinada ku dhalatay iyo ku dhalatay hadday weynaato inaad guursan karto warkaasa shaaficida lagu shunucu shaafici waa sharaaciin baa lagu daraa qolyaha marka shaafici meeluu ku cadeeyey hawsha ama ku yidhi ma ay jirto bal daahiru nusuus waa maxay inuu qabo bintu zina in aan la guursan karin gabadhaadna ay tahay min xayu nasab ay tahay lagu aanayn min xayu alwalaa watawaarus unbaa la diidan yahay mooye qolyaha marka xadiidka waxay leeyihin wuxuu tusahayaa ilmaha ku dhashay meher la'aanta in adiga lagugu haysanin waa ilmahaadi xagga nasabka hadday gabarh tahay waa gabadhaadii hadduu wiilina waa wiilkaadii waa carruurtaadi oo kale fii jamiici اlxuquuq ila الtawriiث wاlwalaa wax walba waa ilmahaadii baa laga soo qaadaya oo xaggeed ka deliishateen waxaan ka deliishannay yidha maaliki waa niman dhib badan waxaan ka deliishannay jurayj oo ninka caabidkii saalixa ah ama nabigaba ah waa asaga yidhi aabbaha waa kuma fa nasabahu ilaa abiihi aabbaha waa um waa istimbaad daqiiqa ah. xaafidkuna waa ka niqaashi waaye isagoo shaafici weyn ah intuu keenay buu ka niqaashi waaye kaannahu yusallim istimbaadka asaga waa runtii waa bannaanku yaallaa aabbaha waa kumuu jurayj yidhi jurayj haddii uu khaldami lahaa oo loodhan waa khayru macsuuma waa weli awliyaduna macsuumiin maee eh, way khaldami karaan ilaahay baa tasdiiqiyay dheheen bimucjiza karaama lagu tasdiiqiyo oo ilmihii baa laga hadliyey muxuuna yidhi aabbahay waa fulaan ibnu fulaan arraaci oo riwaayadku uu leeya wuxuui waa fulaan mawlaa bani fulaan cabdu bani fulaan bur wuu abtiriyey ee hoosta buulka buulkaada hoostiisa ku xahayn jiray zinaduna waxay ka dhacday bui geedka weyn hoostiisa wuxoo dhan bu sharxayba marka waxay dhaheen jureejo ninka caabidka caalimka ah ee ilmihii u tiiriyey aabbihii waladu zina aabbihii buu u tiiriyey iyo ilaahayoo subxaanahu wa tacaala ugu tasdiiqiyey bikaraamatin aw bimucjizatin ila waa kharq lilcaada weeye markuu ilmihii hadlana muxuu yidhi aabbahay waa hebel hebel idan ibnu zina haddaan lagugu haysanin islaantuna aysan firaash ahayn aabbihii baa loo tiirinayaa adaana dhalay nasaban iyo xaq walbana wuu kugu leeyay ilaa dhaxalka iyo walaha mooyeen qolina xataa walaha way ku dheggan yihiin dhaxalkun baa loodin nusuustu diidday lanna ibn الzina laa yariu wainamaa yuura xagga aabbihii hooyadii laakiin ma dhalaya cidna way dhalaysaa soo ma iyadu way dhalaysaa asaguna ma dhalaya maya nafs الshay dhacalka waa laga joojinayaa qisada ibni mahdi maxaad ku soo marteen axmed ibni hadi inuu sheikhu yidhi wixii lacageen bixin jiray wiilkaa iskale wiilkana waa dhintay yaa dhaalkiisna adaa iskale buuri isagu waa laga jiidi lakin isagu wax ma jiidi karo waa sida ay fuqada qaarkood yidhahdeen gaalku waa la dhaxli karaa laakiin isagu nama dhaxli kara mucaawiya jamaca min ataabiciin iyo ay ku tageen aduu masalada muhiimkaa ku jirta nisbatu jurayjin albna ilaa abiihi waman abuuka uu yidhi iyo tasdiiq ullahi lahu bikaraamatin aw mucjisatin bay deliishadeen bintu zina inay tahay ibnatun laka waana fiqi bannaanka yaallow aad u xoog badan wey inaad fahanteen baro maray intaaan kaga tago baabu mulaaafat اlyatiim wuxuu u baab yahay agoonka in loo dhimriyo alyatiim mulaaafat اlyatiim iyo wlbanaati gabdhaha loo naxariisto iyo wasaa'ir dacafati inta taata daran oo dhan ee muslimiintaba loo naxariisto wlmasaakiin saboolka loo naxariisto wlmunkasiriin dadka qalbiga jabay geeri baa ku timid xoolaa dhaafay dhibbaa ku soo kordhay xanuun culus baa ku dhacay wuu qalbi jaban yahay ruux niyada in loo dhisu u baahan yahay iyo wlixsaani ilayhim in loo ixsaanfalo loo wanaag sameeyo washafaqati calayhim loo danqado wاtawaaduci macahum dhinaca lisu bahanbihiyo lisu dabciyo tawaaduc waa inaadan kibir muujinin ka sarrayn inaadan muujinin inaad la siman tahay bal ka hoosayso ilmaha yarkaad markaad la ciyaaraysoo kale waad u gurguuran waad aragteen doqoy nin weynoo ciro loo gurguuran baad ark ilmaha la ciyaarahaya u fadhiisanaya galgalanhaysa ma garanayo sidaa asigi baan istaagi karin asigi baan ordi karin aan tartannaad dhihi markaasaad tartiib u ordi markaasuu iska iska soo qaada inuu kaa badiyo qoslahaya marqaamahaya yacni tawaaducu waa inaad muujiso fuqarada masaakiinta inaad la simantaha bal ka hoosayso ood isu dabciso dhulka isu dhigto watawaaduca macahum in dhulka laysu dhigoon layska saramarinin weeye iyo wakhafd اljanaaxi lahum garabka loo dabciyo zamaqshari wuxuu yidhi khafd اljanax qur-aanka haddaad maqasho waa xudhu waa tacbiir aad iyo aad u xeeldheer buuri shimbirtu markay intay degayso meel dheer ka soo dushay geedka ay ku degayso baalashii dabcisaa way dabcin markay kacaysana way fidisaa way kala fogaysaa markay kacayso awood iyo xawli bay ku kacaysaa hawe culus bay gelaysaa awood bay u baahan tahay markay soo degaysana waxay rabtaa in ay xubnahoo dhan dabciso baalasha godo oy si tartiiba meesha ku degto awood meesha looma bahno marka ayada isdabcin baa loo baahan yahay sida shimbirtu mar baalasha u jebiso marna u taagto ayaa muslimka laga rabaa buuhi gaaladana baalasha loo taagaya muslimiintana waa loo dabcinayaa buui warkaas mar aad u fiican qaal allahu tabaaraka wa tacala wuxuu yidhi wakfid janaaxaga garabkaada u dabci u raarici nabi allow lilmuminiin kuwa ku diinka qaatay wa qaala tacaala wuxuu kaloo rabbi yidhi wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati wاlcashiy yuriiduuna wlaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinat alxayaati اdunya xalaynu soo mara aayadda nabi allow ku xabis naftaadoo ku xanib kuwa ilaahay nis horay nisnamaba barye caabuda la joogooda ee ilaahay dartii intaa oola imanaya walaa tacdu caynaaka canhum ishaaduyan tallaabin ayaga ahaa meel kale ha ka qoraansan ayaga la joog ayaga ku raacay turiidu adoo doonaya ziinat alxayaati اdunya adduunyada bilicdeeda adoo raadinaya ishaadu qisadaasna waynu soo maray iyo waxay kusoo degtay qaybana way iman doonaan aayaddaas iyo wixii lamidkaaba wa qaala tacaala wuxuu kaloo rabbigeen yidhi fa ama alyatiima agoonka soomaaha falaa taqhar ha ha qasbin ha xoogin awood u sheegan caqli iyo muruq iyo cudu u sheegan wa ama asaa'ila midka wax ku weyddiisa nabi allow falaa tanhar ha guulguulin ku gubin hadalka ku qalloocinin ha ku dhibin maxaa agoon baad ahaan jirtay nabi allow laguma xoogin wey lagumana qasbin saasaa lagu kolkoolin jiray hooyada awowga adeerayaasha baa saa kuu waday marka dambe ilaahay baa nabiba kaa dhigay oo dunuu dhanba kaa sanamariyey wa ama saa'ila midka tuugsanaya falaa tanar ha gulguuli qise waxaa la sheegaa ariifa inay ku soo degta aayaddan dambe oy sheegaan calaa kalaamin fii sixatiha wayna inay daciiftahayna u badan laakiin kutuba tafsiir baa sheega maalin maalmaha ka mida ah sayidina cumaan ibnu cafaanba wuxuu soogi iibiyey laan timir oo aad u quruxsan buu soo gaday nabigu u keenay isagoo raba nabigu inuu timirta wax ka cuno saadii nabiga loo soo hordhigay baa nin maskiina yidhi maga allah ya noo naxariisto alla u naxariistaa nabiga laanta timirteeda u dhiibay uu la dhaqaaqay cunud buu ku bilaabay cumaan baa xag ka wareegay laantii buu ka soo iibay mar labaad wuxuu lacagta qaadoo laanta isii uu siiye uu soo ceshaday nabi allow bal wax ka taabuu uu ka soo daba noqday miskiinkii miskiinkii baa haddana soo jiireeyey magaa allah iyo allah ku dhowro noo naxariis nabiga wuxuu hi laantiiba haddana siiye cumaan wuu xumaaday waxyar buu ka dabatagay haddana mar labaad buu ka soo gaday war balkee markaa dambe mubu cuna wuxuu ogayay in laga iibine wuu daayey laantiba haddana cumaan soo iibiyey nabigu u keenay wuu ka soo daba noqday waa mar saddexaad waa imtixaan waa iibi nabigu haddana waa siiyey mar afraad buu cumaan soo celiyey marka afraad buu y haddeen magaa allah nabigu wuxuu yidhi masaa'il baa ta mise baayic baa tahay niuma nin tugsan hayaa tahay mise nin ganacsi u soo shirtagey baa tahay laanta afar goor ba lagaa iibishay maxaa ku daba dhigay aayaddu qisadaas kusoo degday wadaadaha qaarkood sheeg waa qiso cajiiba kutubta tafsiir way sheegeen laga fiiriya abu saq thacalabi kitaabkiisa thacalabi cafwan marka wa ama asaa'ila ninka tuugsada falaa tanha gulguuline waxaa weeyaan waxaa tari karta tar ama qowl macruufa si dheh ama wanaag u tar wa qaala tacaala ara'ayta aladii yukadibu biddiin nabi allow ma ama ma ogtaha midka qiyaamo beenayay yukadibu biddiin ay biاljazaai wاlxisaab ma og tahay yani waa istifhaam waxaa loo jeedaa hadda waad ogtahay bal ninkaa ka warran way xaalkiisu fadalika midkaa waxaa weeye beeninaya qiyaamo iyo maalinka la is-abaal marinaya beeninaya waa aladii midka yadacu lyatiima agoonka hambooriya ama tikhaantikiya ama feedhaha ku dhufta ama gacanta intuu shafka ka geliyo xagga u kala tuura yani waxaan loo jeedaa waa midka aan u naxariisanin agoonta agoonta uma fadalika yaduc lyatiim waa maxay yadfacu lyatiim waxaa laga wadaa agoon ooma naxariisto ooma danqado naxariis laaga wey walaa yaxudu aan ku caraabinin calaa طacaami اlmiskiini miskiinka in la quudsho haddaba masaakiinta in la quudiyo agoonta loo naxariisto waa calaamaat اlmu'miniin ee aaminsan qiyaamo iyo aakharo in loo naxariisan waayo agoonta masaakiintana wax la siin waayo la caawin waayo waa calaamaadka kuwa gaalada in aaminsana yaamiy aakharo waa hawl adag wey hawsha ayadaa saxaabiba wuxuu nabi allow qalbi ingeyg baan sheeganaya qalbigu baa adkaaday duxu baan kala ahay waa danqan la ahay bal ii sheeg wax qalbigay ku qaboobo qalbigay ku dabco oo iigu qoyo qalbiga iyo wadnuhu imsax ra'ya ra'sa alyatiim wa acim ilmiskiin buu nabigu calayh isalaat wasalaam agoonta madaxa u salaax caruurta yarta agoonta ah u tag koolkooli madaxa u salaax masaakiintana waxsi oo qoodi qalbigu waa kuu dabcayaaye culummadu waxay leeyihiin waxau nabigu ka wadaa oo macnuhu waxaa weeye nuxurku dadka ahlubalaayada ee masaa'ibtu ay asiibeen ka agdhowow waad danqanaysaa qalbigooda waa qoyayaa inta caafimaadka qabtee bardoodamaysuun ha aga wareegayna ahlulmasaa'ib dadka curyaannada dadka dhibban dadka dhibaatadu gaadhay kuwaa ka agdhowow waa danqanaysaa adoo markaad maalin janaase raacdo xabaalaha aad tagto ilaa habeenka ilaa maalmahaaso dhanba waad salaadbaad ku waallo oo baryadaada isbedeli oo salaatulilkqur-aankaada isbedeli oo waad soo urursani kadibna shaacabid baad bilaabi wax yar kadib iyo fardig baad bilaabi waa taqaanaa bini'aadam marka dadka haddaad ka agdhowaato weeye qalbi waa kuu dabcaya وعن سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي نبgaanu la joognay صلى اه عليه وسلم ستة نفر anagoo لix ruux ah فقال المشhركوuna للنبي mushrikiinta nabigu waxay ku yidhaahdeen urud haaulaa utrud haaulaa'i kuwan caydhi bay dheheen fiijina dhaafi laa yajtari'uuna calayna yaysan nagu soo dhiiranayn inay nala fadhiistaan oo na garbiyaan oo gogosha nagu cili aysan dhicin caydhi wa kuntu ana anigaan ahaa bui sacada wbnu mascuud iyo cabdulahi bn mascuud iyo wa rajulu min hudayl ah iyo wa bilaal alxabashi iyo wa rajul laba ninoo lastu usamiihim hadda aanan magacaabaynin meelo kaloo ku magacaabay saxaabigu laakiin fadhigaas muuse ku magacaabay riwaayad ibnu maaja aad ku marteen baa caddaynaysay naزla hadi اlaaya ayaddan ancaamay iman doonta fiina anagay nugu so fiya وsuhayb وcamaar واlmiqdaad وbilaal daas wey daas rwayad ibn maaja baa caddaysay waa bilaal miqdaad ibn اlأswad oo ibn camrin ah iyo camaar iyo suhayb ibn mascuud iyo sacad lixdaa wey waad fahanteen baan u malaynaya idan yaa hadda sheegan waxaa sheegan sacad ibn mascuud iyo bilaal yaan la sheegin camaar iyo miqdaad iyo suhayb ayib marka ninka ree waa kuma ninka ree waa ninka ree hudayl waa miqdaad baa asalkiisii u dhashay ree hudayl loo tiiriyo wuxuu ku ahaa xaliif buu ku ahaa labada kale marka suhayb iyo camaar way raggu u leeyahy magacaabayo suhayb iyo camaar way ninku leeyahy iyo laba nin aan magacaabayn nafsi rasuuli rasuulka naftiisa waxaa galay maa shaaa allah wuxuu rabbi do an yaqaca inuu ku dhaco oo nabigu wuxuu is yidhi waxaan gaalada shayaadiinta ku hayaa haddaad kuwa naga fogayso waan soo islaamaynaa bal haddaad xirtaani yar fogayso oo yar riixdo kuwana ay soo islaamaan hadhowna xirtaada aad soo ceshato sooma ficlaan lahayn nabigu masluxu fiirinaya maslaxatu islaam kuwan xeradii bay kugu jiraane kuwan iswaalahaya hadday kuu soo galaan xerada hadhowna xertaada soo ceshato waxay dhaheen soomaalidu nimaad wax u diiddo waalkaabaa kugu fiican nimaad wax siisana walaalkaabaa ugu fiican bay dhaheen waa disqabadsiyaa la yidhi waxay dhaheen walaalka haddaad wax siisato waa walaalka haddaad wax u diiddana walaalkaa weeyeoo kaa dhiman maysaa oo kuu cudurdaari hilbaa kuu haya asagu kaa fogaan maayo laakiin mid shisheeyaha inaad wax siiso unbaa tol ku tihiin maalinkaad wax u diidto kaa dhimate hilib kaleo kuu soo jidi iyo xadhi kale ma jiro nabigu wuxuu is jiri marka bal jamcan lilmasaalix amaad ka faa'idaysataa faxadaa rasul la sal slm afwan fawaqaca eh, fii nafsi rasuulilahi maa shaa an yaqaca faxadaa waa afgobaadsi baa la yidhahdaa waa gobonnimo erayga meesha xun lagama abbaaro nafti nabi maxamed wixii galay baa galay oo ahaa amaad duqaydaa soo dhowaysataa saxaabadaaba iyarkaadiya faanzl allahu tabaaraka wa tacaala nabi maxamed baa ilahay wuxuu ku soo dejiyey walaa tadrud اladiina ha caydhin ha kuwa yadcuuna rabbahum bilhadaati wاlcashi yuriiduuna wajh ma calayka min xisaabi min shay ayb kuwaasaa le ayaga ku dadaal waa midho gunta ku jiro weeye waa ra'sumaalkiya ayaga ku nafbax nabi allo ka agdhowow meelaha nabiga lagu canaantay aayaddan iyo aayadda hadda kafeed marayseen iyo aayadda cabase iyo waa meelaha nabiga xoogow gacal cun lagu sameelayo maya nabi allow yeelin ha u dhowaanin ayagaasaaiyagaa adduunka anfacay aakharaba rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey wuxuuna tilmaamayaa in loo naxariisto hadalka loo dabciyo la soo dhoweeyo la weheshado dadka masaakiinta ee muslimiinta can abi hubayrata caa'id bni camr almuzani wa huwa min ahli baycati اridwaan saxaabigaad soo marteen weeye iska laha ina shara ricaa'i اlxutama soo ma garanaysaan ninkay kala baxeen cubaydillah bnu ziyaad ee qisadiis soo sharxay wey saxaabigu hadduu nawowi kuu caddaynayaa inuu yahay min ahli baacati ridwa xaggaa hore kuma soo soo sheegin baan filaya xaggeena kusoo maray saxaabiga xadiidkiisa sagaaشan iyo laba imam boqol sagaaشan iyo labo boqol sagaaشan iyo labo hay أنa caaid ibn camr dakhala calى cubaydlah ibnu ziyaad basu soo yidhi xaggaa hore hadda kunyadiisina uu kuu sheegay waana habeenkaa idiin soo sheegay inuu min ahli bacd ridwaan yahayna min ahli jannana hadduu kugu daray imaamku saxaabiga asaga ah wuxuu sheegay أna aba sufyaan ibna xarb ataa wuxuu soo maray sufyaan xilligii sulxuxeeb lagu jira wey iyo nebi maxamed iyo kufaaru quraysh sulxigii heshiisku u dhexeeyey heshiiska nabadeed ayuu madiine yimid madiinu yimi isagoo socda abu sufyaan ata calaa salmaan alfarisi buu soo maray wa suhayb buu soo maray wa bilaal fii nafarin macnaf iyo koox kaloo muslimiinta ka mida faqaaluu waxay dhaheen salmaan iyo suhayb iyo bilaal waxay yidhahdeen dadka la joogayba maa akhad ma aysan qabanin suyuufullah seefihii ilaahay ma aysan qaban min caduwillaah min cunuqi caduwillahi fisxa muslim ku jirta cunuq buu ka tegay imaamku oo riday dhib ma laha min cunuqi caduwilaahi cadowga ilaahay maysan taabanin sayfi ilaahay ma'hadaha meesha looga baahnaa waxay waxay sayfi ilahi waxay inay qabato unuunka abu sufyaan maanta uusan ishaynin oo uusan xaragoonin abu sufyaan ma akhada suyuufullah maysan qabannin bay dheen min caduwillaahi min cunuqi caduw ma akhadaha meeshii loo baahnaa cadhana ka keentay alla jacayl iyo rasuul jacayl baa ka keentay iyo nacaybay gaar necab yihiin waa kalaam ka soo baxay min xabiibin ilaa caduw illaah xilligaa iyada ah. abu bakr wuxuu yidhi radi allahu tacaala canhu ataquuna haada ma saasaad leedihiin ku leedihiin lishaykhi qurayshin quraysh waa yeelkeedii wa sayidihim ugaaskoodii quraysh ujeedtee wey hadda qurayshtii ba'day ee malageed galay ee maka fadhida markaa ee mushrikiinta ayd wey qurayshtan kale ma aha hadalku saasuu u dhacaya التkصiiص بqrاn اأحواaل wey abubakrna caqli badan bu oo فaقih اumma ah marka wuxuu rabaa تأliif odayganuu soo xerogelinaya hadalkan waa afgobaadsanaya wax ka difaacahaya wadaadahan kaleu iska dhigahaya odayga abu sufyan le bal qalbigiisa soo amay anaafe iyo xamiyantay ogaanin bal isaan kusoo dabaan ataquuluuna hada masaasaad leydinoo ku dhahaysaan lishaykhi qurayshin wa sayidihim idan abubakr intaa markay ka soo baxday wuxuu is yidhi amaa intaa ilahay kuuga cadhoodaa nebi maxamed buu u tegey faata nabiy inagu intaas ka daray munaafiqiintan maanta intaan boos xilli baan guddoomiyey saan ogu hayno yasa say u socotaaye maxaad dhahdaa yesboos mi ahayn waa taqaana warka ina warka waa shaqadeeniba abubakar gaalka mucaahidka ah ee waayiilka ah ee ugaaska quraysheed waaba yahayba xagga dhaqaani curfi ahaan yuu ka baqay in ilaahay ugu cadhoodo murtadiin munaafiqiin zanaadiqo gaalo diinka ilaahay ku soo duushay yaad maantoo dhan ammaan kala dullacaysaan xerowgii iska lalaadiyana malgii baa galayba isagu faata nabiy nabigu u tagay waa inaga soo marray xadiidkii ahaa laa taquul lilmunaafiqi sayida fainahu in yaku sayidakum faqad askhatum rabbakum munaafiqiinta sayidi ugaasa ku dhihina haddaad ku dhahdaan hee rabbigiin baad ka cadhayseen hadduuba sayid munaafiq idiin yahay allaad cadhogelisay faata nabiya nabigu u tegey faahbar wuxuu u sheegay waxay yidhaahdeen nimankii ahlu sufaha ah ee fuqarada muslimiinta ahaa asna uu ku jawaabay faqaala wuxuu nabigu u fiirsay yaa abaabakar abaabakarow lacallaka aqdabtahum ma laga yaaba inaad ka cadhaysid nimankaa markaad ka difaacda abu sufyaan hadalkaada inay dhibsadeen ma laga yaabaa suhayb iyo bilal iyo salmaan iyo raggii la joogay waa hadal culus nabigu wuxuu la in kunta aqdabtahum haddii aad ka cadhaysiisay laqad aqdabta rabbaka rabbigaabaad ka cadhaysiisay maxaa yeelay addoommaha ilahay addooma waxaa jira cadhadoodu ilaahay baa ku xidhantahay cadhadiisa hadday cadhoodaan allah kuwa cadhoonaya haday ka raalli noqdaan allah ka raalli noqonaya maxaa yidhi markuu ilaahay u dhowaado wuxuu rabbi jecel yahay buu jeclaanayaa wuxuu rabbi necab yahay buu nacahayaa wuxuu alla gooye buu goynayaa wuxuu ilaahay xidhiiye buu xidhiidhanayaa fabi yasmac wayubsir wayacqil alimaam ibnu taymiya xadiidka aad u sharxay sharcadu qiiman atuxfa alciraaqiya ka fiiriya hada qowmkan iska ilaali waa qowm kamula fiihim maxabat اllah waxaa ku xoog badan mucaadaatu acdaa illaah idan hadalka ka soo baxay bilaalay suhayb iyo salman muxuu ah hadal ku dhisan cala almuwaalaati wاlmucaadaat ilaahay wuxuu necabyahay necab yihiin wuxuu dhibsaday dhibsadaan rabbi wuxuu axadku xidhiiya xidhiidhiyaan alle wuxuu jecel yahay ay jecel yihiin hadalka abu sufyaan ay ku yidhaahdeenna waa hadalkii uu mudnaa xilliga ayada ah. nabigu m muxuu marka ma laga yaabaa inay cadhoodeen hadday cadhoodeenna yaa cadhooday rabb اlcaalamiin abubakar waabaa ku baryey faataahum waa u tegey faqaala wuxuu idhi ikhwata walaalahayo hadal dabacsan weeye abubakar hadalkaad musaa u dabcinin hawsh ka sii daraysa yaa ikhwata walaalahayow aqdabtukum miyaan idin cadhogeliya haddaay markaan saa idin lahaa qaaluu la maya yakfir اllahu laka yaa ukhaya ilaahay kuu dhaafay dhaheen walaalka anagii yaraayo taskiirka waa maxay waa taskhiiru taxbiib baa la yidhahdaa cinda ahli اbalaaga taskhiiru taxqiir ma maqasheen kan waxaa la yihahdaa taskhiiru taxbiib wa mulaaafa wa tarfiiq baa loo yaqaanaa marba wax la taskhiiriyaa adoo ruuxa ku kolkoolinaya waa lagu kolkoolinaya magacaadaa la yaraynayaa yarow baa lagu dhihi hawlihii reer northstan yarow maxaa lagugu bixina yarow marka hore inay kulkuliheed baa laga yaaba adoo yarba kadibna magacu kugu weynaada ama dadku kua dhashay wuxuun kaga duwanta waad ka baryarta ama ka dhuubanta hawlo badan baa iska jira kan waa maxay waa e, taskhiiru taxbiibin wa tarfiiqan wa mulaaafa siyaaqan siiqadan abubakar ma jeclo min fiqhihi hadday saa noqotana wuxuu jeceliya in la yidhaahdo laa wayakfir اllahu in la wasliyo wuxuu leeyahay habaar bay u ekaanaysa qaaluu laa isku qabo yakfir ilaahay kuma dhaafa isu beddelaysaa bur abubakar wuxuu ahaa faqiih balaaqi ah wuxuu jecel yahay isagu in markii laa la hormariyo laada iyo jumlada kale loo dhexaysiiyo cadaf la geliyo laa maya wayakfir اllaahu ilahna kuu dambi dhaafayaa waa laba jumlo isku cadfanoo kala duwan naafiye mubata ah. laakiin haddaad wasli ka dhigtoodo fasli samaynin waxay isu bedelaysaa diiddadun baa soconaysa laakiin siyaaqaad yaa diidayo hadda waxaa lagaga badbaadaya yaa okhaya keenaysa yaa okhaya waxay tusaysaa hawshu inay duca tahay laa maanan caroonin yakfir laka allaha kuu dhaafa yaa okhaya walaalkaayow nimaad u diidantahay dembidhaaf yaa ukhaya dhihi maysid oo taskiiru taxbiibin wa tariiqin la iman maysid almuhim waxaa weeye abubakaroo iska ilaali darsima meesha waa ku qaatay oo la yidhi iska ilaali fuqaraa'u اlmuslimiin dacafadooda qolyadoo taagta daran ilaahina agtiisa ku weyn yaysan ku galaafan intaad fududaysato yaan balaaya kaa raacin haddee abubakar ba sidaa loogu hanjaba bal ka warrama adoo gaala iska gadahaya muslimiinta meesha fadhi haflagaadaynin culummada caayin mujaahidiinta waxba ka sheegin ahlulkhayrka ha ku xadgudbin waayeelka muslimiinta ku tumanin adoo baarlamaan iyo shayaadiin iska gadaha iyo saraakiil iyo mujrimiin iska ilaaliya hawsha ayada waa lagu aafoobaa muslim baa xadiidka wariyey qowluhu uu yidhi ma akhadaha ay lam tastawfi maysan qaadanin weeye seefihi ilaahay xaqaha xaqeedii minhu min cadowillahi abu sufyaana idan waa madhab ahlusunnu taageeraya xilligaasoo abusha caduwullahi buu ahaa waagii dambana wuxuu isu bedelay xabiib ullah madhab اsalaf الsaalix ashacira maxay qabaan ashacira waxay abu sufyaan xilligaas wuxuu ahaa waliyullah xilligaasuu ahaa xilligaa uu gaalka ahaa ee uu la dagaalamayey ee dhiigga muslimiinta daadinayey ee saxaabadu lahaayeen lam ta'khud suyuuf allahi cafwan maa akhada suyuuf ullahi ma akhadha min caduwillaah ay lahaayeen waa weliyullah bay dhaheen lianna manaadku waa maxay waa cala lmuwaafaad ruuxu wuxuu ku dhimanay umbaa la eegayaa bay yidhaahdeen ruuxa ku dhiman doona khaatimo wanaagsan ee islaamnimo xilliguu gaalka yahay waa weliyullahi bay leeyihiin ruuxa ku dhiman doona gaalnimo ee haddana saxaabiga ah ee waxyiga qoraya haddu wuxuu leeyihiin caduwullaahi raggii xilligii nebi maxamed muslimiinta ahaa ee dib ka ridoobay xilligii nebiga la joogana muslimiinta ahay maxay ahaayeen cinda alashaacira acdaa ullaahi bay ahaayeen kuwii cadowga ilaahay ahaa xilligu nabigu noolaa ee dib islaamayna maxay ahaayeen xilligii nabiga la dagaalamaya cinda ashaacira maxay ahaayeen wliyaa ullah caqiida mujrima wey iska ilaaliya maxaa loo yaqaanaa caqiidaة اlmuwaafaa alcibraةu cala almuwaafaati maa yutawafaa bihi الrajul wuxuu ku xidhan yahay mucaadaadku cafwan wilaayadu iyo mxuu ahaa bukdigu iyo mucaadaadku waxay ku dhisan tahay dheheen wuxuu ruuxu ku dhimanayo la eegi maayo xaaladda wuxuu ku sugan yahay shareecadu waxay qabtaa ruuxu wuxuu ku qiimaysan yahay xukumka adduunyo iyo midka aakharaba saacadda wuxuu ku sugan yahay baanu kugu qiimayn hawl noo taallama waxaad ku dhiman doonto maalinkaad dhimatana haddee waxaad ku dhimata waa lagugu qiimay saacad walba waxaad ku sunta ku qiimaysan tahay maalinkaad dhalatay ilaa maalinkaad xijaabanayso waxaad maraysoad ku qiimaysan tahay walidaalika axkaamtu way isbedelaysaa tabcan lixaali الشhakhصi in اladiina aamanuu uma eesh uma kafaruu uma aamanuu uma kafaruu uma اsdaaduu kufra hawshu sidaas weeye ma aha baashu waxaad timbara kugu dhegane waa kolba adugu waxa aad dhiiqda weeye wqowlu uu yidhi yaa ukhaya ruuya waxaa la wariya bifatxi اlhamzati baa la warshaa wa kasr اlkhaa'i wa takfiif اlyaai baa la wariyaa wa ru'ya waxaa kaloo lagu wariyaa marka dee hamsada la kordhabayo waa maxay waa ya akhii ya akhii higaada hore ya akhii wey wa ru'ya waxaa la wari bidami اlhamzati wa fatxi اlkhaa'i wa tashdiid اlyaai waa tasqiirkii ya ukhaya وعن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول صلى الله عليه وسلم أنا أنو نبي محمد عليه الصلاة والسلام وكافي اليتيم يا أون كان ننكي كفالة قادة ee xilkiisi iyo noloshiisa mas-uul ka noqda wey fi ljannati jannada gudaheeda hakadaa sidaasaa nabi nabig alayh salaat wasalaam aniga muxameda calayh salaat wasalaam iyo ninka agoonta kafaalo qaadaee biilkooda noloshooda tarbiyadooda dhabarka u rita fi ljannati jannada geliddeeda markaanu gelayno hakadaa saasaan nahay waashaga nabigu wuxuu tilmaamay bisabaabati farta wax lagu caaya lagu caaya shaydaankaa lagu caaya cinda almuslimiin shaydaankaa lagu caaya marka la tawxiidsanayo ila shirkii bakti buu wadaay iyo walwusaata dhexuu nabigu saa iskugu qabtay wafaraja baynahu waana kala qaado sidaasuu yidhi waa kala fogeeyey sidaas waa inta u dhaxaysa darajada nabiga iyo ninkan agoonta kafaalo qaaday rawaahu lbukhaari wa xadiidka wariyey agoontoo la kafaalo qaado oo la daryeelo wax la taro shareecadu meel adag bay ka istaagtay xadiidka abu yacla mundirin uu yidhi fii tarkiibi waa xasan uu yidhi xaafidku uu yidhi ruwaatu laa ba'sa bihim haytham ruwaatuhu iqaatun uu yidhi waxaa ku yimid ruuxa u horeeya ee jannada albaabkeeda furo nabigu waa aniga buui calayhi salaatu wasalaam awalu man yaftaxu baaba aljannati ana markaan saa albaabka jannada u furo y arkayaa buui haweenay ordaysoo rabta inay jannada iga horgashaba haweenay baaba i garbibu nabig alay salaat oo rabta aniga hortay inay jannada daf tidhaahdo markaasaan odhanayaa maxaad ahayd gabadh yahay ummaddii soo dhaaftay aniga ila tartamaysa markaas waxaan ahay haweeney agoontooday oo agoonteedii korsato u sabirtay haweeney intay agoontooday ninkii ka dhintay agoon la soo rafaaday tarbiyaysay korisay baan ahay nabi maxamed bay jannada kula tartamaysaa gabadha ayadaa ah. xadiikana waa xasan sida raajixa ah. marka agoonta ha laga warqabo ninkii hadda waxaa leeg agoonta wax siiya ee daryeela waa argixiso waad ogtihiin hadda la socdo hawsha ayadaa ah. wa kaaful yatiim kaafulyatim waa maxay waa alqaa'imu biumuurihi ninka u taagan arrimaha iyo baahida agoonka ayaa kaafilka laga wadaa wa can abi hurayra radi allahu tacaala canhu qaala qada rasul sl l agoonka ninka kafaalo qaadee arrinkiisa u istaagay xilkiisa qaadaan lahu agoonkaas isagu uu leeh adeer baad u tahay awubaad u tahay walaalkaa weeye maalan lahu waa agoon qariib ah oo sokeeya oo ah aw liayri ama waa ajnab waa muslim kale agoon muslim ah oon adigoo kugu abtirahayn kugu nasabba ah ahay baad kafaalo qaaday nabigu wuxuu idhi ninka agoonka kafaalo qaada agoonka ama qaraabadiisa ha noqdo ama muslim kale ha noqdee ana anigui wahuwa asagu ninka agoonka daryeelay ka haatayni fi ljanna jannada sidaasaan ku nahay wa ashara araawi ninka xadiidka wariyey wuxuu tilmaam wahwa maalik bnu anas weeye bisabaabati wاlwusta farta dhexe iyo farmilwustada ayuu nabigu sidaa u tilmaamay saxaabigana tilmaamta soo qaad rawahu muslim muslim baa wariya xadiid uu wariyey abu daawuud eh, bukhaarina fiada baad ku marteen iyo axmedba min xadiidka cawf bn maalik waxaa ku yimid xadiid aad u qiimo badan weeye nabigu wuxuu uhi ana wamra'atun safca alkhadayn inuu xasan yahay baa raaj xadiidka asaga ah أنا wamra'atu sabca alkhadayni ka haatayni ywma alqiyaama imra'atun daatu mansabin wa jamaalin xabasat nafsaha calaa yataamaha xataa maatuu aw baanu nabig wuxuu hi haweeney agoo soo korisay oo ku harjado oo ku rafaaday ilaa dharbaan ay yeelato midabkeeda isbedelay oo meelaha daamanku madoobaadee aniga iyo iyadu maalinka qiyaamo jannadaas sidaasaan ku nabi alla waa tuma gabadhaas waa gabadh quruxna ilaahay siiyey abtir iyo nasab iyo sharabna u dhalatay wa maca daalika agoonteeda korsatay oo guurkii ka saahiday ilaa agoonta ay koreen oy ka tageen ama ay geeriyoodeen haweeneed agoonteeda u sabirta ee korsata een guursanin way ka ajir badan tahay midda markay asado dhigtaba ragga isku duubta markaaateen bayla tahay waa muhiimagoon fadliga waxaa keenaya guurkan lama cambaaraynayo maaa meeshu wuxuu ka yimid fadliga sabirkay u sabirta agoontii iyo danteedii khaaskad ay gudnido meel iska dhigtay oo iyaga ilaa ay geeriyoonayeen ama ay waalidka ka maarmahayeen u dulqaadanaysay haweenaydaa marka ragga ka fogaatay ee agoonteeda u danaysay ilaa ay koreen ama ay geeriyoodeen sabraysay aniga iyo iyadoo jannada sidaasa nabiga ku nahabi calayh isalaat wasalaam rawahu muslim baa xadidka wariyey waqowlu uu yidhi alyatiimu lahu aw lighayrihi waxaa laga wadaa macnaahu qariibuhu lahu waa qariibuhu waa agoonkii kuu dhowaa aw اljnabiyu minhu ama adoonkii alyatiimu lahu waliayrihi macnaahu qariibuhu qariibuhu lahodaad u celinaysaa aw liayrihi waxaad u celinaysaa aw اljnabiyu minhu ama nin ilmihii kaa sheeyey adoon kaa sheeyey falqariibu waxaa milu an yakfalahu ummuhu cafwan an takfalahu ummu hooyadii baa kafaalo qaaday aw jaddu awgiibaa mas-uul ka noqday aw akhuuhu walaalkiibaa qaaday aw hayruhu min qaraabati wallah aclam darsiguna caawo intaasu inoo jog wa tacala